بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii saddexiyo tobnaad ee ka mida min kitaabi radd cala aljahmiya lidarimi raxmat ullaahi tacaala calayh qaala alimaam raximah اllahu tacaala baabu الnuzuul degitaanka ilaahi subxaanahu wa tacaala uu ka soo degayey min alcarshi ila الsamaaءi اdunya ayuu u baab yahay qaala abu saciidin الdarimi raximah اllahu tacaala wuxuu ihi famima yuctabaru adilada la tixgelinaya waxaa ka mida bihi asagaba min kitaab illaah ama la weheshanayo ama la tixgelinayo bihi maagaba oo min kitaab illaahi caza wajalla fi nusuul oo kitaabka ilaahay ka mida laguna xisaabsanaya ama lagu taxgilinaya fi nuuul fi fii sifati nusuul oo yuxtaju bihi la xujaysanaya calaa man ankarahu ruuxii dafir nusuulka iyo sifadaas qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisa ka mid ah uu yihi hal yanduruuna waxay koranayaan ilaa an yaatiyahum اllaahu inuu alla u yimaadaba mooye fii dulalin min alhamaam har daruuro ah dulalku waa jamcu dulla waana uun gabalada daruurta iyo wاlmalaa'ika malaa'igtu ay yimaadaan wاlmalaa'ikati iyo wاlmalaa'ikatu waa qiraa'ataan waxaana la macnaa aayaddaas qowluhu tacaala hal yanduruuna ila an taأtiyahum اlmalaa'ika aw yaأtiya rabuka aw yaأtiya bacdu aayaati rabbik wa qowluhu tacaala baa ka mid a mar haddii maji iyo etyaan la sugo nusuulkuna waa la macno wey waa sifa ficliya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu markaas ku tilmaaman yahay kuna tacaluqda qudradiisa iyo mashiiadiisa iyo iraadadiisa wa jaءa rabuka rabbigaabaa yimid maalinka qiyaame iyo walmalaku baa yimid xaala kownihim safan safan ayin malaa'igta oo layman isdaba jooga ay yihiin wuxuu hi imaamku wahaada majii'an yowma alqiyaamati maalinka aakharo wey idaa nasala allahu markuu rabbi soo dego liyaxkuma bayna alcibaadi addoommaha inuu kala xukumo wa huwa qowluhu tacaala waana qowlkii ilaahay markuu meesha ka hadlaayay masalada yani majii'a iyo ityaanka lifasli اlqada wa yowma tashaqaqu الsamaa maalin ay dilaacayso cirku dildilaacayo bilhamaam daruuro darteed ama daruura kasoo intuu dilaacay daruura ka soo daadanaya marka bilhamaam min ajli hamaam bay ka dhigan tahay wadaadana bilhamaam bisabab اlhamaam ayib bacduna bimacnaa min wadaadaa odhanay dhibba ma laha oo wanuzila almalaa'ikatu malaa'igta la dejiyo tanziilan dejin almulku boqortooyadu aan cidno sheeganayn yowmaidin maalinkaas alxaqu ee dhabtaa liraxmaani bay u ahaatay wa kaana yowman buu qiyaamo noqday cala alkaafiriina casiiran gaalada ku culus oo ku adag boqortooyadu haddee adduunka waa la sheegtaa laakiin aakhare la tago ilaahay bay wa tacaala u barax tirmaysaa sheekhu wuxuu faladii allaha subxaanahu wa tacaala yaqdiru awooda cala nusuuli degitaan iyo imaashi yowma alqiyaamati maalinka aakharo min asamaawaati kulliha liyafsila bayna cibaadihi qaadirun an yanzila kula leylati min samaa ilaa sama baabulictimaarku sheekhu soo sheegay kaasuu ujeedaa allaha awooda inuu soo dego yowma alqiyaama min asamaawaati kulliha samaawaadkao dhanba uu ka yimaado samada toddobaad iyo tii koosaba waa lasoo dhaafiy oo waxaa la imanhayaa dhulka ilaahay subxaanaه wa tacaala markaa imanaya liyafsila suu u kala saaro bayna cibaadihi addoommihiisa qaadirun alla waa awoodaa waa allaha sidaa awooda waa awoodaa hadda intaynu adduunka joognay aan aakharaba la gaadhin an yanzila inuu soo dego kulla leylatin habeen walba min samaain cir ka soo dego ilaa samo kalena uu soo aado ayb marka aayadaha ka hadlay ityaanka rabbiga subxaanaه wa tacaala iyo kuwa majiica ka hadlay waxay u makhraati kacahayaan sifatu nusuulka hadda sheekhu u baabaystay ilaahay subxaanahu wa tacaala awooda inuu aakhare haddana waa awoodaa inuu soo dego xilligu markaa doono wey marka sifaat ficliya loo yaqaana mutacaliqa bimashii'ati illaahi wa iraadatih yacni sifaatka ilaahay mashiiadiisa ku tacalluqa ee xilliguu doono uu sameeyo xilliguu doonana uusan samaynin baa loo yaqaanaa asifaat alficliya ayb marka hadday doonto marka mutacadiye noqoto ka sifat اlkhalq oo ele dhan ka tahay ficliya ka tahay dhanna waa sifa daatiya ama ha noqdeen sifa ficliya maxda oo ilaahay subxaana wa tacaala ku tacaluqay sida istawaha iyo nusuulka iyo majiia hadda aynu marayno kale sheekhu wuxuu ihi fain radduu hadday diidaan qowla rasuuli lah sal fi nusuul waa jahmiye mucailo hadday radiyaan oy gaashaanka u daruraan rasuulka hadalkiisii iyo xadiidkiisii famaada yasnacuuna maxay ku samaynayaan biqowl laahi caza wajal tabaaraka wa tacaala qowlka ilaahay majia sheegay ee ityaanka sheegay aayadahaasi maxay odhan ku samaynayaan waxay ku samaynayaan waxay axaadiista ku sameeyeen inay awilaan oy leexiyaan oy luqunjabaadhaan oy sansaara u dhigaan bay samaynayaan ma ninkii xadii xurmayn aada xurmayn maayo seeftaa seefu ta'wiil la yidhaahdo yay la taagan yihiin hal yanduru ilaa an yatiyahum اllah waxay ku leeyihiin ilaa an yatiyahum amru rabbika amrigii rabbigay wey ama cadaabkiisii wey ama ciqaabtiisii wey dadka wan wanaagsan xaggoodana hawaabkii wey tawiilkaasay keenhayaan laakiin waxaad diidaysaa ilaa an taأtiyahum اlmalaa'ikaةu aw yأtiya rabuka aw yأtiya bacضu aayaati rabbik marka qur-aanku asagaa iskugu filan inuu marka duldaloolkao dhan xidho oo mubtadic iyo jahmi ka soo geli lahaa ka soo dusi lahaa markaada iman doontaa insha allahu tacaala bal hadda aynu wadno xadaanaa camr bnu cawn alwaasiti qaala anbana abu cawaana wadaxi bn cabd lahi lyashkuri can abi isxaaq asabiici can ilahar abi muslim qaala ashhad waxaan qiraya cala abi saciidin alkhudri ku qiraya saxaabiga iyo wa abi hurayra radi allahu tacaala canhuma annahumaa labadaa saxaabi shahida inay ku qiraan baan mara ka ahay calaa rasuuli lahi subanihi ilaahi annahu qaala inuu yidhi in allaha subxaana watacaala yumhilu ilahay waa koranaya oo soo degi mahayo weye nusuulku dib u dhigahaya xataa idaa dahaba markuu tago uluثu leyli habeenka saddex meelood meel daloolkii tago habata ilaahay waa soo degaya faqaala wuxuu min taa'ibin hal min taa'ib ka dhigan tahay wax toobad ma jiraa oo ilaahay u noqonaya oo dunuubta ka noqonaya fayutaabu calayhi markaa laga toobad aqbalo min daacin man daacin cafwan hal min daacin weye ama mandaacin yaa alla baryahaya ayb mindaacinna way ku timaadaa riwaayad kale laakiin taadda inoo dhigan waa man mina ma aha mandaacin yaa alla baryahaya fayustajaabu lahu markaa laga aqbalaa ducada man mustakfirin yaa dembi dhaaf rabbi weydiisanaya oo min dembi yaa ka dembi dhaaf weydiisanaya ilaahay dembi uu galay man saa'ilun fayucطaa yaa ilaahay wax weydiisanaya su-aal adduunya iyo mid aakhiro oo la siiya marka xadiidka marka adilada labaatan iyo dhowrka ah labaatan iyo dhowr xadii baa ku yimid sifat nuuul sifat nuzuul labaatan iyo dhowr xadiid ayaa ku yimid aarkeeduna waa saxiixa lidaatiha inteeda kalena waa saxiixa ama haabita biayriha ama liayriha marka axaadiii buu qayb ka bilaabay sheekhu hadda waxaad haysaan laba xadii baad haysaan oo laba saxaabi laga waran abi saciid iyo abu hurayra ayib waa laba saxaabi oo mid walba hal taabici baa jamciyey hal taabici baa jamciye mooyeene nin walba goonidii buu xadiidka nabiga oga waranayay xadaثna yaحya بn cabdالlah بn bukayr الmisri الmakhzumi qaala xadaثna malik wahw bnu anas abu cabdiلlah can ibn شhahaab maxamed can abi cabdالlahi اlأغr وأbي سلم بن cبدالرحمن الزهري عن أbي هuريرة رضي الله تعالى عنه قال qال رsuل الله صل ل سلم يتنزل ربنا rabbigeen baa soo degaya كuلa layلة habeen walba إلى السماء الدuنيا cirka soke xiina waktigiibuu soo degay yabqa uu hadho ulu leyl اaakhir habeenka saddex dalool daloolka u dambeeya markuu hadho ayuu soo degaya fayaquul wuxuu rabbigayn odhan man yadcuunii yaa ibaryahaya astajiiba lahu waa ka aqbalahaya ducadiise man ysalunii yaa waxay weydiisaan faucطiiha aan siiya markaa waman ystakfirunii faakfira lah yaa dembidhaaf weydiistoon u dembidhaafaa xadiidka marka waa xadiid saxiixa sanadkiisuna waa sanad xasana ضaciif ma aha wadaadka bukayr bn cabdالlahi الmisri qaabka ugu tiiganaya wadaadkan muxaqiqa waxba kama jiraan waa khaطأ waa nin iqo imaama min rijaal shaykhayn marka waa min shuyuukh الbukhaari weeye waa min shuyuukh الbukhaari fi اlusuuli weeyaan wa min ahbat الnaasi fi leyt bn sacd marka laakiin samaacuhu min maali samaacuhu min maalik ayaan xoog badnayn oo sida ardada kale waxay oga wariyaan cabdullahi bn wahab almisri iyo cabdulahi eh, maslama bn qacnab alqacnabi iyo ragga noocaasuusan la mid ahayn mooyeene waa nin iqa ah samaaciisu can waa sugan yahay laakiin waa laga xoog badan yahay farqi baa udhexeeya hebel hebel waxba maqlin iyo samaaciisu waa laga xoog badan yahay maxaa yeelay mutaahiriinta dambu ku jira qaal abu saciid wuxuu ihi wazaadanii fiihi sanadkiisa wuxuu igu daray xadiidka matniisa cafwan wuxuu igu daray eh, ninka la yidhaahdo axmed bn saalix almisri xufaadii masriyiinta wey can ibni wahbin can yunis bn zid alayli can ibn shaab zuri biisnaadi qaala wuxuu ihi ibn shaab zuri hadda waad soo marteen can abi abdillahi alaqar wa abi salama can abi hurayra labadaas intaasuu gooyey qaala wuxuu yidhi wa qaala hishaam adistawa hishaam ibn cabdillahi distawaa'i wuxuu yidhi can yaxya wh bn abi kaiir aلطa'i can hilaal bn abi maymuuna can caطaa bni yasaar اlhilaali ana rifaacaة اljuhani xadaثa waa saxaabi saddexaad abu hurayra abu saciidna waad soo marteen ana rasul lah sal slam qaala wuxuu uhi idaa madaa ulu اleyl riwaayaadka hore labadii saxaabiga hore wuxuu ahaa marka habeenku laba dalool ay tagaan oo dalool dhiman yahay oo sideed saac wixii ka dambeeya la gaadho hadda xadiidkanna waa ulu اleyl afarta saace hore markay tagtaba wey idaa dahaba idaa madaa ulu leyl habeenka ulukii markuu tago aw amase shaطru leyl habeenka nuski kala badh waa riwaayaadka xadiidka waa saddexdaa riwaayo wey marka ululeyl aakhir la gaao aw ilakhiir la gaadho waa axaadiisu siday u badan yihiin riwaayaadna waxay sheegayaan markuu habeenku kala badhmaba markuu habeenku kala badhmo kuwaas iyo marka ululeyl aakhir iyagu waa la jamcin karaa habeen kala barhkii haddii la gaadho waxaa loo dhowaado la galay weeye uludkii dambe ayaa la bilaabay laakiin midka odhanaya uluuleyl ka u horeeya markuu tago yaa ilaahay soo degayaa midkaasa asagoo aan lala jamcin karin axaadiia kale aw shatruleyl ama habeenka barhkii uu tago aw uluaa alleyl ama habeenka laba meelood saddex meelood laba ay tagto yanzil اllahu ilaa samaai اdunya marka in lagu xambaaro shaku raawi lagu xambaaro iyo in lagu xambaaro ikhtilaafu اlaxwaal labadaas ra'yi bay culummadu leeyihin habeenka nuski markuu tago saddex meelood laba markay tagto maye markuu hal dalool tagu rabbi soo degaya laba ra'yi bay ka qabaan culammadu culm waxay leeyihiin waxaa sugan keliya ululeyl markuu dhiman yahay saddex daloola laba ay tagto inta kale waa shaku raawi ama waa khaa liimaamin aw raawin uu la yimid ee sida maxfuudkaa waxaa weeye markii saddex habeenku saddex dalool laba ay tagto uluna uu dhiman yahay xilligaasuu rabbi soo degaa bidaliil riwaayaadkao dhan baa u badan ee saxiixa ah intan dambe odhanaysa shatru leyl iyo nisfu leyl odhanaysana waxay leeyihiin ama waa khaa raawi imaama ka yimid ama waa shaku raawi bidaliil meelaha qaarkood aw baa ku timid aw tanwiic ma ahe waa awda shakiyada ahayd bay leeyihiin nimanka waxaa lagu yii shawaadadka qaarkood shikina lagu xambaari karo ninka la tafarud ama la yimidna waa lagu raaco waa culusta maxaad leediin waay dhan waayahay ikhtilaaf aan ku xambaaro habeenku markuu reer bariga u yahay dadka bariga jooga uu ululeil akhiir u marhayo dad baa nisfu leil marhaya meelaha qaarkood markaa nisfu leil laga marhayo dad baaba uludka koobaadba hadda u bilowda qoraxdu u dhacday qolo walba marka ulu leilkooda marka la gaadho alakhiir yaa ilaahay subxaana wa tacaala soo degaya marka axaadiidta iyo riwaayadu way sugan tahay macnaheed aynu ku xambaaro biikhtilaafi axwaali اleyli fi اlaqaalimi wاlmanaatiq macnahaasa wadaada marayaan waana macno fiican ragga u iishana waxaa ka mid ah shaikhulislaam ibnu taymiya raxmat ullahi tacala caleyh aynu ka soconno ilaa samaai dunya buu ilaahay u soo degaya subxaanaه wa tacaala fayaquul wuxuu odhanhayaa laa as'alu weydiin maayo cibaadii addoommadayda axadan hayrii axadaan aniga ahayn malaa'ig weydiin maayo caawa kale anaa ducadooda toos oo la baashiraya man ystakfirunii akfiru lahu yaa dembi dhaafi weydiisan anu dhaafaa wey man yadcuunii astajiibu lahu yaa ibaryahayo on ka aqbalaa waman yas'alunii yaa wax iweydiisano ituuga uciyahu aan siiya xataa yanfajira asubxu ilaa subxu dilaaco oo oogtu dilaacdo oo la aadaamo ayay hawshu saa soconaysa riwaayaad kale waynu gaari doonnaa ilaa imaamku salaada subx uu ka baxo ayaa baabka inoo furan yahay oo ilaahay baryadaasi aqbalahaya oo ducadaa ajiibahaya oo towbadda aqbalahaya oo dembiga dhaafaya waa xilliya khaaso marka u baahan in laga faa'iidaysto xadaثna سacيid بن الحكم بن أbي mريم المصري أنbأna الlayث بن سعد قال xadaثna زiياد بن محمد الأنsاري nin ضaciifa wey عن محمد بن كعب القردي عن فضال بن عubayd الليثي عن أbي الدرداء can rasuuli lah sal lay slam qaal ina allaha subxaanahu wa tacaala yanzilu rabbi waa soo dega fii alaai saacaatin min alleyli baqayna aw baqiina cafwan fii alaai saacaatin saddex saac gudahood oo min aleyli habeenka ka midoo ah baqiina hadhay saddex saac markuu habeenku ka dhiman yahay ayb ayuu ilaahay subxaana wa soo dega yaftaxu rabbi wuxuu furayaa adikra lowx maxfuudkuu furahayaa fi saacati اluulaa diiwaanka weyne lowx maxfuudka loo yaqaano ee wax lagu qoray wax uu ku yaal yuu ilaahay kala bixinaya oo minhuna min asaacaati اalaa saacadaha saddexdee hore ka ah. yara ikra diwaankuu rabbi arkahaya alladii diiwaankaasoo lam yarahu hayruhu axadan allahayn ma arag waxa ku yaala ama ku dhigan allah ku qoray allun baana og fayamxu rabbi wuxuu tirahayaa maa yashaa wuxuu doono ka meesha ka baabi dunuubtii iyo hawlihii oo dhan iyo rabbi uu doonahaya inuu tirtiro waa baabi'inaya wayubitu wuxuu ku sugi diiwaankaas maa yashaa wuxuu doon uma yanzilu waa soo degahayaa fi saacati اaaniya saacadda labaad riwaaya kale xadiidku uu leeyahy uma yanduru fi saacati الثaaniyati fii cadanin wahiya maskanuhu اladii yaskun fi saacati الثaaniya wuxuu usoo deg ilaa janati cadnin janatu cadnin buu u soo degahayaa wahiya janatu cadnin daaruhu alatii lam taraha cayn waa daartii ilaahay diyaariyey ee muslimiin u diyaariyey iyo muminiin oo il aragta aysan jirin walam takhtur aan ku soo dhicin calىa qalbi basharin bani aadam qalbigii iyo fikirkiina aan ku iman wahiya maskanuhu waa ilaahay hoygiisii ama guriguu u diyaariyey muslimiinta iyo ahlu khayrka walaa yaskunuhaa degi mahayo macahu maca allah min bani aadama hayru alaaثatin saddex waxaan ka ahay maciyada marka maciyat الnusra miya mise maciyat اlmusaaxaba maciyat اlqurbi inay tahay u badan yihiin salafiyadu maciyat اlqurb dhawaasho janatu cadni carshiga rabbi bay u dhowdahay weeye saasaa loo jeedaa maciyada waa sidaa ma aha ilaahay baa ku dhex jira jannada ma aha saasay leeyihin asalafiya waana macno saxa wey ayb inanii macakum asmacu araa wey ayb ayru alaa saddex waxaan ka ahayn annabiyiin ambiyadaa dega jannatu cadn iyo wsidiiqiina inta ilaahay rumaysay ama rumaynta badan iyo washuhadaa yaa alla u dhowaanaya subxaanahu wa tacaala uma yaquul yaa ilaahay markuu jannadaasaa u fiiriyo uu u diyaariya dadka ahlu khayrka ah tuubaa liman dakhalaki waxaa liibaanay ruuxii ku galay uma ynzil fi saacati aaliai ila sama dunya saacadda saddexaad sama dunya bu rabbi subaana wataala samadan cirka inoo sokeeya yuu imanaya biruuxihi ay maca jibriil wey ilaah laga qabo malaaigtiisi ay la socoto iyo wa malaaikati malaaigti kale ruuxu hunaa waa jibriil iyo malaaigti kale ay socotay fatantafidu markaasay gilgilan cirku cirkaa gilgilanaya fayaquulu rabbi xunaya quumi bicizati ku istaag awoodayda malaa'igtan aysan weligeed arag oo cusub haddii rabbi la socota karuubiyiin baa la socdaan riwaayad baa sheegayna malaa'ig la yidhaahdo ugaasyaha malaa'igta yaa karuubiyiin la yidhahdaa ayib ugaasyaha malaa'igta iyo jibriil iyo alle yacni cirkibaa yaa yaa waxaa weeye uu xishoonaya marka hawsha hawlu qaadi kara ma aha way ku culus tahay fatantaid xalaan soo maray jibriil oo nabi maxamed uu ku yidhi weligaa rabbigaa ma aragta faاntafada jibriil uma yaطalicu ilىa cibaadi ilaahay wuxuu eegi oo uu qoraansan ama uu fiirin addoomihiisa dhulka jooga ee caabudaya fayaquul wuxu hal min mustakfirin akfiru lah wahal min daacin ujiib xataa takuuna salaaة اlfajr ilaa la gaadho salaada subax walidaalika yaquul sidaasuu rabbi u yidhi waqur'aana اlfajr ina qur'aana اlfajri kaana mashhuuda